alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala imaamu almusanif abu alxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllah kitaab اlistidaan aw kitaab اlaadaab alaadaab ficlu maa yustaxsanu min qowlin ow ficil wixii wanaagsan ama qowla ama ficiloo la sameeyo aw ataxallii bialakhlaaqi alfaadila altaxallii bialakhlaaqi alfaadila waaltakhallii can alradaa'ili wixii wanaagsanaa ee akhlaaq ahaa oo lala imaado wixii xumaana laga fogaado aadaabta la dhahaa qofka muslimkaa marka waxaa weeye aadaab inuu ilaaliyo ay tahay dhinacyo badanna ka imaan doonta culimmaduna aad bay oga hadlaan oo u soo aruuriyeen masaa'isha ama axaadiista ku saabsan alaadaab kutub gaar oo laga alifay baa jirta kutub alaadaab alaadaab libni muflix iyo aladab almufrad lilbukhaari iyo kitaabkiisa saxiixana waa ku dhex sheegay kitaab alaadaab kutubtan la yidhaahda jawaamicda mowduuc asaasi ah oo ka mid ah siddeedda mawduuc siddeedda mawduuc ay ka hadlaan marka kitaabka lagu magacaabayo jaamic aljaamic asaxiix aljaamicu tirmidi ow jaamicu tirmidi waxaa la rabaa inuu u aruuriyo canaasir ama mawaadiic sideed ah lagu soo arooriyo abyaad aljaamicu اladii xawaa manaaqiba wa siyaran wa fitanan wa adaban tafsiiran اlraqaaqa wاlcaqaa'ida wahaaminu اlaxkaamu khud nilta اlhudaa sideeddaa baab kitaabka uu shamlistay ama lagu arooriyey wuxuu xaq u leeyahay in lagu magacaabo jaamic ow aljaamic in lagu magacaabo marka imaamu muslim fii saxiixihi sideedaasba waa soo arooriyey kitaabkiisuu ku soo jamciyey marka sidii saxiix albukhaari oo kale jaamic baa la yihahdaa baabunahyi waxaa la iska nahyinaya can itakanii in laiskuu kunyoodo biabilqaasim abilqaasim oo kunyada waa ab ama um ama ibni wixii lagu bilowdaa la yihahdaa maa sudira biabin oo ummin oo ibnin oo kada wa bayaani maa yustaxab waxa wanaagsan ee la sunneeya min alasmaa'i magacyaasha waa laba mawduuc oo kunyada marka laga hadlaayo abu fulaan oo soomaalidu inta badan ayna aad u isticmaalin carabiga isticmaalo kunyada sawaaxilguna waa isticmaalaa baaba fulaan iyo maama fulaan ayaad maqlaysaa laakiin soomaalidu magaca <clears throat> inay uun marka qaarkood qofka tacriif iyo in aqoonsado mooyeene magac ahaan oogama dhigaan hebel aabbihiiow lama dhaho taasaa waxaa la dhahaa kunya in abulqaasim qofka uu kunyadiisa ay noqotaa la diidan yahay abulqaasim macnaheedu waxaa weeye ilmaha caruurtaada ugu horeeya ayaa lagugu kunyoon oo magac lagaga dhigi ilmaha curadka ama wiil ama gabadh wuxuu ahaadaba marka inaad wiil qaasim yidhaa carruurtaada u bixisa qaasim midka u horeeya hadhow deene lagu yidhaahdo yaa abalqaasim lagu yidhaahdo tanuu ka hadlayaa masaladana culimmadu way ka hadlaan oo qaarkood waxay leeyihiin kunyadii oo qaasima abulqaasima iyo magacii oo muxameda ah inay labadaba lala baxaa la diidan yihin saas caalam culamada ka mid ah ku tagtay oo qofku inuu moxamed magaciisa yahay wiil qaasim wiilkiisana qaasim u bixiyo dena abulqaasim uu noqdo wuxuu noqonayaa kunyadii rasuulka iyo magaciisii tamaaman oo kaleu noqonayaa taa lama ogola qaar baa yidhi qaar waxay leeyahin maya arrintaasi labada way bannaan tahay nahyiguna taxriim ma qaar waxay yidhaahdeen moxamed waa lala bixi karaa wayna fiican tahay la baxaaba la yidhao arki doonaaye waxaa la diidan yahay waa qaasim inaad wiilkaada u bixiso abulqaasim lagu bixiyo waana arrintaa waa arrin aan bannaaneen mutlaqan fii xayaatihi sala allahu calayh wasalam wa bacda mamaatihi intuu noolaa iyo markuu dhintay kadib madhabka kale waxaa weeyaan madhab wasada arrintan xilligii nabiga calayh salaam bay ahayd oo uu noolaa xilligaas weeye waxaa la diidan yahay inuu qofka abulqaasim uu la baxo ciladana waa arki doonaayoo nabiga calayh salaam iltibaas baa dhacaya nabiga calayh salaam waxaa loo yaqaanay saxaabaduna yaa rasuul allah ayay dhihi jireen yahuudda iyo gaaladuna yaa abalqaasim bay dhihi jireen oo yaa muxamed maba la dhihi jirinba inta badan acraabta iyo dadka qaar mooyeen oo aan aada ixtiraamulka laakiin yahuudda ay wada deganaayeen abulqaasim bay dhihi jireen saxaabadaba yaa rasuul allah marka hadduu nabiga calayh salaam uu dhintay iltibaaskii iyo cabsidii laga qabay markii abulqaasim laga nabiga inuu dhaga qaado tanaa meesha ka baxday oo hadda waa lala bixi karaa saxaabadii iyo salafkii baa u bixin jiray qaasim oo fuqahaau sabca fii casri taabiciin baaba ka mida qaasim ibnu moxamed abibakr sidiiq marka arrintaasi waxay khaas ku ahayd xilligii nabiga kadibna waxba dhibaato ma laha cilladii kol haddii zuushay xukunkiina waa raacaya qowlkaasaana muddo inuu xoog badan yahay wallah aclam qaala xadaanii abu kurayb moxamed bn اlcalaa alhamdani wabna abi cumara moxamed bnu yaxya alcadani qaala abu kurayb wuxuu yidhi ahbaranaa waqaala ibn abi cumara xadaana walafdu lah lafdiga ibn abi cumar baa iskale qaala xadaana marwaan yani yani waxay u jeedaan marwaankaasi alfazaariya marwaan ibnu mucaawiyata alfazaari can xumaydin ibni cabdiraxmaan can anasin radi allahu canhu qaal anas wuxuu yidhi radi allahu canhu anas binu malik ibnu nadar naadaa rajulu nin baa dhawaaqay rajulan nin kale u dhawaaqay bilbaqiici baqiic meeshaa baqiic la dhihi jiray ee suuqa madiinana ahaan jirtay dhinacna xabaalo ka ahaan jirtay haddana xabaalihii madiine wada noqotay halkaasaa nin taagan baa wuxuu dhawaaqay nin kale wuxuu yidhi yaa abaalqaasim buu yidhi abaalqaasimow nabigana suuqaa iyo meesha waa joogaa faltafata ilayhi waxaa milicsaday rasuulullaahi sala allah aleh wasalam baa dhaga qaaday oo saa u milicsado u fiiriyey qofkii dhawaaqay magacii isaga in loola jeedo u maleeyey faqaala ninkii dhawaaqay baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu inii lama caninka adiga kulama jeedin marka inuu saxaabiba yahay baa dhici karta kan yaa rasuullaah iyo inuu markaasi riwaayatun bilmacna ay tahay bacd alxaadiid waxaa soo aroortay lama caninka ant oo rasuul ku jir adiga kulama jeedin yahuudday marka ka ahayd inamaa dacawtu fulaanan hebel baan aniga u yeedhaye adig kulama jeedin faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu yidhi tasamuu bismii magacayga isku bixiya muxamed axmed walaa takannaw ha iskugu kunyeenina bikunyati kunyadaydaoo abulqaasim ha isdhihina oo qaasima intaad la baxdo kunyadaada abulqaasim iana noqonin markaa nabiga calai wasalam baa dhega qaadaya oo iltibaaskaasaa meesha galaaye qala xadaana ibrahim bnu ziyaadin wahuwa almulaqab bisabalan qaala akhbarana cabaad bnu cabaad can cubaydillaahi bni cumara wa akhihi cabdillaah cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim alcumari xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu khadaab wey walaalkiisana cabdullaahi ibnu cumar baa la dhahaa marka cubaydullaahi almusahar iyo cabdullaahi almukabar oo walaala ah weeye cubaydullah wasaga waa ninkaa fiqada muran kama taagna fiqanimadiisa waa rijaalu a'immata sita laakiin cabdullaahi oo walaalkii ah ayay culamaau aljarxi waatacdiil ayay ka hadlaan qaar waa tawfiiqiyaano waxaaba kamid yaxya bnu maciin badankood laakiin waa daciifinayaano alimaam anasaa'i dacafa alimaam anawowi alimaamu ibnu xajar xaafid ibnu xajar raximah fi taqriib daciifun caabid buu leeyahay daciifun caabid waa nin cibaado badan laakiin sanaacat alxadiid kuma fiicnoo daciif weeyaan marka hadda laakiin dhib naguma hayoo riwaayat waxaa la dhahaa muqaarana ama qiraan waxaa weeyaan walaalkiibuu la socdaa cubaydullaahi ibnu cumar wa akhiihi cabdillahi waa isla socdaa marka xadiidka waxaa asal u ah ninkaas cubaydullaahi ah samicahu minhumaa ninka cabaad binu cabaada labadaba ka maqlay sanata arbacin wa arbaciina wa mia hijrada markay maraysay afar boqol iyo afar iyo afartankii ayuy ka maqleen yuu ka maqlay ninka cabaada labadan sheekh yuxaditaan ayagoo ka warramaya can naaficin naafic mowla bni cumara can ibni cumar cabdullaahi bni cumar ibnu khaaab qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi ina axaba asmaa'ikum magacyaashiina kuwa loogu jeceel badan yahay loogu kalgaceel badan yahay ilallaahi ilahay agtiisa cabdullaahi waa cabduraxmaan wey cabdullaahi waa cabdiraxmaan axabu lasmaa maxaa yeelay midka horena wuxuu ishaarayaa ihbaat alcubuudiya waalinqiyaadi waalkhuduuci watadallul lilahi subxaana wa tacaala in addoonnimo iyo cibaadada inuu ilahay keligii leeyahay qofka addoonnimo inuu muujiyo ilahayna cibaadada u qiro u ihbaatiyo isku tadliilin iyo isku dullayn iyo isku bihinbihiin iyo ukhushuuc midka kalena cabdiraxmaan asagana waxaa loo ilaafiyey magaca araxmaana oo ayadana ihbaat alraxma alcaama ashaamila lijamiici almakhluuq waxay ishaaraysaa raxmadda caamkaa ee makhluuq oo dhan ba u taallay ayay markaas sabaynaysaa marka midda kale cabdullaahi qofka haddii loo bixiyo waxay ishaaraysaa inuu rajadu ay tahay inuu yahay addoon lilaah ilaahay caabuda cibaadadiisa ku toosnaada oo meel kale aan fiirinin raxmaan karu waxaa weeyaan raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay raxmaan oo liljamiic uu yahay fi dunya waalaakhira gaal iyo muslim uu u naxariisto in magacaasa alle ee laga soo ishtiqaaqdo raxmaddaasi qofka isagana uu lahaado lannahu waxay leedahay muqtadayaat asmaada ilahi subxana wa tacala sifaatuhu ayay leedahay xadaana cuثmaan bn abi shayba waisxaaq bn ibraahim alxandali ibn raahway qala cثman xadaثna wqala أkbarna jrيir بn cabdالxamidi can mansuur bn muctamir can salim bn abi اljacd can jaabir bn cabdالlahi radي الlah canهuma qaal wulida lirajuli ninba waxaa loo dhalay mina nagamida hulaamu wiil nin annaga nagamid ahaa waxaa u dhashay wiil fasamaahu muxamadan ayuu ku magacaabay muxamed faqaala lahu qawmuh riwaayada marka waa laga hadlaa qaar ba waxay leeyihin waxaa ka fiican fasamaahu qaasiman saasaa saxa bay leeyihin riwaayadaas aarkaa faqaalow qowmuu qoladiisiiba waxay dhaheen cashiiradiisa laa nadacuuka kaa tegi mayno tusamii inaad isku magacooda wiilkaada u magacooda bismi rasuulilah magacii nabiga cala slam inaad u bixiisa kaa yeeri mayno hadhow maxamed ugu yeeri mayno fainalaqa bibnii wiilkiisii hadde magaciisii baa laisku qabsaday nabigu la aaday inalaqa bibnii wiilkiisii buu kaxay xaamilahu asagoo xumbaarsan calaa dahri dhabarka ku wata fa bihi nabiya sala allah caleh wasalam nabiga ayuu oola tegay xali waxaan soo marray fatxu maka markay nabiga u galeen xoolihii dahrigii fatxu maka oga soo galeen buu yuu suntaayey nabiga alai salaam xadiidkaas soo maynarka soo marin ya day fatxu maka kayf fatxu maka maqaniimaa jirtay ishkaalkaasaa la soo arooriyey marka soo baxday masaladaas yaa soo baxtinaya yaa ka soo hadlaya yaa taxqiijinaya haye ayaa kale haye yaa kale yah ay saddex soo socdeen aaway hadda nabiga calayh salaam buu la aaday faataa bihi nabiya nabiga calayh salaam buu la aaday faqaala ninkii baa wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul wulida lii ghulaam wiil baa la ii dhalay fasamaytuhu waxaan ku magacaabay muxamadan faqaala lii qowmii qowmkaygii waxay ugu dhaheen tolkay laa nadacuuka kaa tegi mayno tusamii inaad ku magacoodo bismi rasuuliillaah kuday mayno kaana yeeli mayno magacii nabiga inaad la baxdo wiilkaada faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ba wuxuu yidhi tasammaw bismi magacayga isku bixiya moxamed axmed magacyaha nabiga labada masacaana u ah magacihiisa waa badan yihin kama fii xadiiii jariir mxuu aha jubayr ibnu mudcim fi saxiix albukhaari ina lii asmaa ayuu nabigu yidhi magacyaal markaasuu wuxuu sheegay muxamedun wa axmedun wa xaashirun wa mxuu ahaa ya almaaxi hmm? walaa tagtanu bikunyati kunyadaysaas ku bixinina fainamaa ana qaasimn qaasim baan ahay buu nabigu aqsimu waan qaybiyaa baynakum dhexdiinna marka magacan qaasimka ee nabiga loogu kunyeeyey waana wasfi waana kunya oo tilmaanna wa nabiga u tahay calayh salaam oo waa kan le ana qaasim kunyana way u tahay oo alqaasim la dhihi jiray oo ku curtay ayaa lagu kunyeeyey sala allah aleh waalih wasalam qaasim ah, marka sifadaana waa leeyahay oo ana alqaasim wallahu mucti buu dhihi jiray aniguna waxaana qaybiye wixii nabiga loo soo dhiibay oo waxyi ah oo awaamir ah oo qaybinta qaniimada ah oo zakada sheegideeda dadka iskalaha ah iyo waxaasoo dhan nabiga alai salam meeshii mari la yira uu marinayo o qaybinayo wallahu mucti bixinta iyo siismada ilahay baa iska leh qaala xaddaana hanaad bnu sariyin xaddaana cabtar cabtar ibnu اlqaasim can xusayn ibni cabdiraxmaan asulami can saalim bin abi ljacd can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal wulida lirajuli mina ghulaamu wiil baa loo dhalay fasamaahu muxamadan buu bixiyey faqulnaa waxaan ku nidhi laa naknika birasuuli illaah rasuulka ilaahay kugu kunyeen mayno sala allah alay wasalam abu muxamed kudhihi mayno saasay noqonaysaa lakin waxaa la diidaya abulqaasim xata tastaamirahu ilaa nabiga kala tashato oo uu nabiga ku idmo qaala faataahu nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi ninkii inahu shaniya wulida lii waxaa la ii dhalay hulaaman wiil fasamaytuhu birasuuli illaah rasuulka ilahay magaciisaan u bixiyey sala allah aleh ali wasalam waina qowmii abow way iga diidaan an yaknuunii inay igu kunyeeyaan oy igu yeedhaan bihi wiilkayga abu muxamed ay dhahaan xata tasta'dina bay dhaheen ilaa idan weydiisato annabiya sala allahu aleh waalih wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi dhib ma magacayga isku bixiya moxamed iyo axmed iyo walaa takanaw bikunyatii kunyadaydi iyo abulqaasimna hasku bixinina fainamaa bucudtu qaasima waxaa la iisoo saaray anoo qaybiye ah aqsimu baynakum baan qaybinaya wix xagg alla liiga soo dhiibo xadaana rifaaca bn alhaytam alwaasidi xadaana khaalid yani daxaan khaalid ibn cabdillaahi daxaan can xusayn ibni cabdiraxmaan asulami bihada alisnaad walam yadkur ma sheegin fainamaa bucidtu qaasima lam yadkur qofka lagu leeya waa khaalid khaalidka wax mutaabaceynaya ee ninkaasi cabthar layihahdo mutaabacaynaya lam yadkur isagu muuna sheegin fainamaa bucitu qaasiman aqsimu baynakum intaa muuna sheegin waa ziyaada la dheeryahay waa la dheeryahay ziyaadadaas qaala xadaana abu bakr abi shayba qaala xadaana wakiic ibnu jarax can acmash sulaymaan xaw xadaanii abu saciid alashaju abu saciid cabdullahi bnu saciid alashaj axadu fuqahaa'i axadu atisca ayuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay axadu tica sagaalkiibuu ka mid yahay a'immada lixda ah sheekha uu ahaa mubaasharatan isku wada raaceen xadaana wakiic ibnu jarax xadaana axmed sulaymaan can salim bin abi ljacd can jaabir bni cabdillahi radi allah canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi tasamow bismii magacayda isku bixiya walaa takanaw bikunyatii kunyada isku bixina fa inamaa ana abulqaasim baa laydhahaa aqsimu baynakum dhexdiinna ayaan qaybiyaae marka waxaa la diidan yahay min magaca mise waa kunyada wararkaas xadiidka saasuu isku sharay cumar bnu khadaab nin buu arkay muxamed wiilkiisa u bixiyo xanaananaya wax hadal xun ku leh markaasu wuxuu yidhi araa waxaan arkaa rasuulka ilaahi inaad magaciisii aad ihaanaynaysaan ha u baxsanin carruurtiinna qaar baa sidaa ku tagay laakiin sida mashhuurkaa xadiidkaakii tasamow bismi walaa takanow bikunyatii waxaa la dodanya abuqaasim ayaa weeyaan in loo bixiyo qofka intuu qaasim wiil yihahdo u bixiyo carruurtiisa hadhow abulqaasim qaasim aabbihii lagu yidhahdo tana la diidan yahay marka ma hal huwa mulaq ama huwa muqayad ma waqtigii nabiga noloshaysii ku qaydeed mise waa mulaq baa muranka taaganya fainii ana abulqaasim maana aqsimu baynakum wa fii riwaayati abubakr walaa takanu walaa taktanu taktanu iyo takanu wasf وxadثna abu qurayb mxamed bn اclى xadثna abu mucaawiya can acmash bhada اisnaad wa qaala inama juciltu qaasiman baa layga dhigay qaybiye aqsimu waan qaybin baynakum dhexdiina waan qaybinayaa xadaana muxamed bn muana wmuxamed bn bashaar qaala xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucba samictu qataada ibnu dicaama can saalim can jaabir bni cabdillaah ana rajula min alansaar wulida lahu ghulaamun wiil baa loo dhalay fa araada an yusamiyahu muxamada inuu muxamed ku magacaabuu damcay faata nabiya nabiga calayh salaam buu u yimid markii lagu bushiyey fasa'alahu waa weydiiyey faqaala axsanat ilansaaru ansaarta kutiri kulaha hadalka ku tiri waa runtoode samow bismi marka kunyadii abuqaasim aheed ama qaasim waa loo diiday laakiin samuu bismi ansaar hadalkay dhaheen moxamed bay dhahaayeen marka dadaalan bay ka wadeen inay dadaalaan laakiin waa la ogolyahay samuu bismi ama qaasim ayagu axsantum axsanat ilansaar qaasim ay ahayd waa sax weeyaan ha bixin weeye sidooda ay dhaheen samuu bismi walaa taktamuu bikunyati kunyadayda saasku bixinin xadaana abubakr bin abi shayba wamaxamed bn muhana kilahuma can moxamed bn jacfar can shucba can mansuur xa وxadثna mحamed بن cmر بن hjablta بn abi rawاd xadثna mحamed yعni بن jacفr x xadثna iبن المثنى qال xadثna iبn abi cadiي mحamed بن ibrahيm kilahuma can شhعبة can xusein بن cabdiرaحman الsulmi xa وxadثna bشr بن khالد أخbarna mحamed yعni بن jacفri qال xadثna شhعبة iبn الxajاaج الwasدي can sulayman بn mihran alkahiri sulayman acmash kulhm can salim بn abi jacd can jaabir بn cabdالlahi can الnabi salى الlaه عalيه waslm bay ka wad warinayen dhammaantood sulayman ninkaa la yidhaahdo salim ibn abiljacdi baa midaarka xadiidkii ku wareegaya ardadiisii baa ismutaabacinayso xaw xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali waisxaaq bn mansuur qaala akhbarana nadr bn shumayl xadaana shaban qataada wamansuur wasulaymaan waxuseyn bn cabdiraxmaan qaaluu samicnaa saalim bn abiljacd kuwana waa kuwo kale wey saalimkii baa laiskugu imaaday can jaabir bn cabdilah can nabiy sala allah alay waslam binaxwi xadiidi man dakarna xadiidahu min qabl raggaa aan soo sheegnay ee saalimkawada warinaya xadiidkoodoo kale iyo kuwan ayaguna saalim ka warinaya faraha badan ayaguna ay sheegeen ay ku raaceen waa qataade iyo mansuur iyo sulaymaan iyo xusayn iyo raggaa wey wa fii xadiii nar annadar ibnu shumayl xadiidkiisi can shucba uu ka wariyey qaala wazaada fiihi wuxuu ku ziyaadiyey xusayn wa sulaymaan baa waxay ku dareen buu raaciyey qaala xusayn wazaada fiihi xusayn wa sulayman ku daray sanadka qaala xusayn isaga wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi inamaa bucidtu qaasiman aqsimu baynakum wa qaala sulaymaan wuxuu yidhi fainamaa ana qaasimun aqsimu baynakum asku mid qaala xadaanaa camr bnu naaqid camr bnu bukayr wmuxamed bn cabdilaahi bn numayr jamiica can sufyaan ibni cuyaynata qaala camar xadaana sufyaan ibnu cuyaynata xadaana ibn munkadir muxamed annahu samica jaabir bn cabdilahi bn mqlo yaquulu la wulida lirajuli mina hulaam wiil baa loo dhalay mid nagamida fi samaahu lqaasima qaasim buu ku magacaabay si abulqaasim loo dhaho faqulnaa waxaan idhi laa nakniika abalqaasim abalqaasim kugu kunyeen mayno walaa nuncimuka kuguna raaxayn mayno caynan il ishaada ku qabowsan maysid ku farxi maysid intaan abulqaasim ku dhahno farxi maysid laa nuncimuka cayna ishaada ku qabowsan mayso intaan abulqaasim ku dhaano wiilkaadaood fiirinaysa iyo magac kunya fiicana lagugu yeeray iyo faata nabiya nabiga calah salaam buu ninkii u yimid sala allah alay slm fadakara dalika lahu faqaal asmi ibnaka cabdaraxmaan murankaaba iskaga baxo cabdiraxmaan wiilkaada u bixi ayuu nabiga sala allah alay wasalam yii qala wxadaanii umayat bn bistam qala xadaana yaziid yani ibnu zuraycin xaw xadaanii cali bnu xujuq qala xadaana ismaaciil yani ibnu curaya ibrahim ibnu miqsam kilahuma can rawx ibn اlqasim can muxamed bn mukadirin can jaabirin bimili xadiidi ibni cuyaynata hayra anahu lam yadkur walaa nuncimka caynaa intaa mayna sheegin walaa nuncimka caynaa qoladan wax mutaabicinaysa وxadثna abu bkr بn abi shayba وcmr naaqid وزuhayr bn xarb bn numayr qaluu xadثna sufyaan bn cuyayna can ayuba can muxamed bn siriin qaal samictu aba hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala abulqaasim sala allahu calayh wasalam nabigeenna wuxuu yidhi tasamow bismii magacayga isku bixiya walaa takanuu bikunyatii kunyadaydasaa isku bixinina qaala camar can abi hurayra walam yaqul samictu ma dhihin xadaana abubakr bn abi shayba wamaxamed bin cabdilahi bn numayr wa abu saciid alashaju wamaxamed almuhana alcanazi laba ka mida aimmadii lixdeed shaqyahood walafdi libni numayr qaaluu xadaana ibnu idriis can abiih cabdulaahi bnu idriis ibnu yaziid alwdi cabdulahi bnu idriis ibnu yaziid alawdi can abiihi aabbihiis oo idriis ibnu yaziida can simaaq ibni xarbin can calqama bni waayilin can almugiirata bni shucba radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi lama qadimtu najraana wadanka najraan markaan tegay yaman ayay ka tirsanay waagi hore haddana sacuudigu soo raacday iyo soo raacaye lamaa qadimtu najraan najraan markaan tegey oon sa'aluunii waxay i weydiiyeen dadkii meesha deganaa kiristaanka ahaa nasaarada ahaa ayaa waxay i weydiiyeen faqaaluu waxay u dhaheen ama yuhuud qayb ka midna waa deganeeda inaka ta'tii qowman ahla kitaab faqaaluu waxay dhaheen inakum taqra'uun haddaad muslimiintihiin waxaad akhrisaan qur'aankiinna iyo kitaabkiinna qur yaa ukhta haaruuna wixii oo maryamo lala hadlaayo binti cimraan ummu ciisa calayhi salaam nabi ciise hooyadiisa maryama wixii lala hadlaayo aad waxaa qur-aankiina ku jirta yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiisay maa kaana abuuka imraa sow maa kaana ummuka baqiya oo <clears throat> ama waxaad wadaato wiilka xagga ka keentay yaa ukhta haaruuna marka arintaasaad ku hadashaan ishkaalku muxuu yahay maxaad haysataan oo dooda diidantihiin waxay dhaheen wa muusa nabi muuse oo haaruun ay walaalo shaqiiqa ah ahaayeen isku waqtina ay ahaayeen qabla ciisa ciisihii la dhalay ee maryamo ay dhashay wuu ka horreeyey bikada wa kada intaas oo sano mi'aad min asanawaat wa uluf min asanawaat wuu ka horreeyey marka seay walaalo u noqdeen maryamo oo ciise wiilkeediia ah, wixiioo muuse iyo haaruunba ciise ay intaas oo qarni ay ka horreeyeen seey walaalo u noqdeen arrintaasaa la weydiiyey buu yidhi xujo waa garan waada ka jawaabi waaye haday ka jawaabi weyday murmi maysid shib bacdihi falama qadimtu calaa rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam markaa nabigu u soo galay sa'altuu can dalika arrinkaasaan weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi jawaabtu saxda waxaa weeye inahum dadkii hore kaanuu waxay ahaayeen yusamuuna biambiyaaihim ah, yusammuun yusammuuna awlaadahum biambiyaa'ihim ay biasmaa'i ambiyaa'ihim ambiyadoodii magacyaashii ambiyada ayay caruurtooda magac oga dhigi jireen oo ay ku magacaabi jireen waa-saalixiin iyo dadkii wan wanaagsanaa magacyahoodii sida cusayr iyo luqmaan iyo <clears throat> qablahum ayaga ka horraysay bay carruurtooda magaciisa u bixin jireen tafaa'ulan ilmaha qodofka fiixan magacooda loo bixiiso asagoo kale u noqday iyo tafaa'ulkaas sidaasay aheedoo yaa ukhta haaruun marka waxay ku timid haaruunkan yaa ukhta haaruun laleeyahay maryamo lagula hadlaayo walaalkaa laleeyahay maxaad haaruun walaalkee laleh ma aha haaruunkii ina cimraan ahaayee akhuu muusa ee nebiga ahaa ma aha haaruunka ayaa ogta haaruun laleeyahay ee waa haaruun kale oo wakhtigii maryamo joogay wakhtigii maryama haaruun joogay oo mashhuur ku ahaa biaacati waalcibaadati waaltabatuli liaaca cibaadada mashhuur ku ahaa ka maryama albatuul sidii maryamo e, e, batuul umu ciisa nacam waxbaa go'ay sidii maryama maryamo sidii ay cibaadada u gooday ee caanka u aheed ee ay u jirtay cibaadadii iyo masjidkii nin u go-ay cibaadadaa jiri jiri nin cibaadada u go-ay oo haaruun la dhihi jiro isku wakti ay ahaayeen markaasaa waxaa la yidhi haaruunkii cibaadada badnaa ee zaahidka ahaa ee daacada badnaa middii shabbahday maxaa kugu dhacay meesha waxaad ilmahaad keentay muxuu yihi hageed ilmaha ka keentay halkaa wey marka meesha hawsha ka socoto marka ma aha haaruunkii muuse calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muusa walaalkii ahaa ma aha dayib tasmacuun maqlaysaan soo maqashaan ya xadiidkan maxaa loo soo dalishaday marka shaahidka muxuu yahy ma shaahid fi hada alxadid fi hada albaab ya hay in ambiyada magacyaha ambiyada in lala baxo soo ma magacyaha ambiyada in lala baxo weye baabun wuxuu ku saabsan yahay karaahiyat tasmiya atasmiya in lagu magacaabo bilasmaa'i alqabiixa magacyaha xunxunka ah qofka in loo bixiyo lama ogolo karaahiy wey wa binaaficin wa wixii lamid ahna lalama bixi karo naafic iyo magacyaha asmaa magacyaha waxaa loo diidaa liqubxiha xumaan iyo magac foolxun oo macno qarriban keenaya caasi oo kale aan arki doonaa caasi oo la bedelayo waxaa loo bedelaa lishu'mi baasaysi la baasaysan oo ahuma fulaan ma joogaa hebel nin magac fiican maya khayrkii marka meesha ma joogo ayaa ka dhalanaysa waxaa loo bedelaa litaskiya yacni firaaran can itaskiya falaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman ittaqa in magacaadu xudbaarsan yahay koolkoolin iyo buunbuunin iyo cibaado iyo wax saas oo kaleo qofka uu ammaan xudbaarsan yahay intaba waa loo bedelaya xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba qaala abubakr xadaana muctamir bnu sulaymaan can urukaynin can ayuu ka wariyey can samurata arukayn bnu rabiic waa noo imaan doonaa can abiihi abiiso rabiica can samurata samura bni jundub radia allahu canhu waqaala yaxya isagu wuxuu yihi ahbarana muctamir bnu sulaymaan qaala samictu rukayn yuxadiu can abiihi rabiic can samura بن jundubi qaal nahaanaa rasuulu llahi baa wuxuu naga reebay sala allah aleh wasalam an nusamiya raqiiqana addoomahanaga inaan u bixinno biarbacati asmaa afar magac aflaxa aflax wa rabaax wa yasaar wa naafic cillada sababtu waa imaan doontaa meesha ma joogaa aflax baa lagu dhihi aflax ninki la dhihi jira ma joogaa maya baad dhihi marka tashaahum mashuumi wax falaax iyo liibaana meesha ma joogo yasaar rabaax ma joogaa ribxi iyo faa'iida meesh bana joogto yasaar wax yusri iyo fudeeda ma jiro naafic nafci ma leh ayay ka imaanaysaa marka tashaa'umkaasa laga cararaya qala xadana qutayba bnu saciid xadana jariir bn cabdixamiid can rukayn bn rabiic wa kan rabiici can abiihi rabiica samura bn jundubin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tusammii qulaamaka haw bixinin addoonkaada rabaaxan walaa yasaaran walaa aflaxa walaa naafica xadaana axmed bn cabdillahi bn yunasa marka karaahiyada tansiih miya ah mise waa taxriim bay ka hadlayaan walidalika ad arkaysaa ninkii qiimaha badnaa ee naafic mawla bni cumar in badan warina xadiidka lamana bedelin saxaabada bayna bedelin qaala xadaana axmed bin cabdillahi bin yunas inaan nahiyaan damcay baa bacd riwayad wax so ortay inaan nahiyaan damcay marka nahyiga uu nabigu damcayo ka istaagay waa taxriim nahyigana waa tanziih saasay ku jimcinayaan xadaana axmed bin cabdillahi bin yunas xadaana zuhayr bin mucaawiyat ah, ibn xudayj xadaana mansuur bn muctamir can hilaal bin yasaafin can rabiic ibni cumayla can samura rabiic ibnu umayra waa abu rukayn rabiic ibnu cumayrata can samura bn jundabin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam wuxuu yidhi axabu اlkalaami ilى allah ilaahay agtiisa hadalka loogu jeceliya qof ka soo baxo arbacuun afar weeyaan afar kelima ilahay ugu jeceliya qofkau ku hadlo ma ashalaha maxaa ka fudud afartaa kelimo ilaahayna waa jecelaya subxaanah marka wuxuu ilaahay jeclaa qofkii la imaadana ilahay baa jeclaanaya subxaana wa tacala qofku ilaahay jeclaadana wuxuu noqonayaa samcahu aladii yasmacu bihi wasaarahu aladii yabsuru biha yadahu aladii yabtushu biha warijlu walain sa'alanii la walain dacanii eh, waa ducadii xadiidkeed garaysa xadiid qudsigaha weli min awliyaa illahi saaxibu alkaraama ayuu noqonaya axabu lkalaami ila allah arbac afar weeyaan subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afartaasuu ilahay ugu jeclay wax lagu hadlo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar waxay shamlisay mucdam anwaacu dikri dikriga anwaacdiisa intooda badneed min tasbiixin wa taxmiidin wa tawxiidin wa tamjiidin intaasay shamlisay subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar waxaa ku soo aroortay xadiidkan eh, eh, adkaartan axaadiis baa ku soo aroortay ishaaraysa inay tahay albaaqiyaat asaalixaat albaaqiyaat alsaaliaat oo ilaahay uu qur-aanka ku sheegay laba meelood waalbaaqiyaat asaalixaat khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala iyo marada laa yaduruka kuma dhibaayo biayihinna afartaa kelima midoodii aad bada'ta ku bilowdo haddaad subxaan allah ku bilaabi iyo haddaad alxamdulilah ku bilaabi iyo haddaad laa ilaha illa allah ku bilaabi iyo haddaad allahu akbar ku bilaabi dhib ma laha laakiin afartaasi ku wardi ilaahay baad jecela subxaanah wa ilahay waa jecel yahay dikriga oo dhan subxaana kalimataani khafiifataani cala lisaani taqiilataani cala lmiisaani xabiibatani raxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi alcadiim ayadoon wataa ilahay waa jecel yahay walaa tusamiyanna ha ku magacaabin tusamiyanna ghulaamaka yasaaran hau bixinin walaa rabaaxan ha u bixinin walaa najiixan ha u bixinin walaa aflaxa fainaka taquul waxaa loo diida waaka waxaad dhihi auma hu warkii aflaxa meesha ma ku jira ama naafic ama najiix ama yasaar ahaa falaa yakuunu ma joogo haddee mar walbao qofka aad tiraado ma jooga ma jooga marbaa maya lagu dhihi soo maaha fayaquuluuna waxay leeyihin laa maya ma jooga maanta marka laa maxay dhacday falaaxii najaaxii yasaarkii rabaaxi ribxii inamaa huna raawi wuxuu leeyahay inamaa huna arbac afar kelimo weeyaane falaa taziidunna calayha igu ziyaadinina afartaan sheegay inamaa huna arbac ee tasiiduunaniibe agu ziyaadinina yani ku darin wax kale oo aga warinina afar baa inii sheegay o nabigu uu yidhi axabu lkalaam ila allahi arbac subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar qaala waxaddaana isxaaq bn ibrahim marka waxay garanaysa walaa xawla walaa quwa inaan lagu darayn bacda qaarkood ba ku dara afartaan wey وxadثna isxاaq بن ibrahim akhbaranii jrيir بn cabdالxamid xw xadثnii umayaة بn bsطاm xadثna yزيid بn zuhayr xadثna روح وبن الqاsim xw xadثna mxamed بn mثنى وبن bشhاr qala xadثna mxamed بن jacفر xadثna شhucba kulhm can mansur بisnaadi زuhayr qafama xadiiثu jrيir روح fakamili xadiiثi زuhayr biqisatihi xadiidkii zuhayr buu lamid yahaa qisadiisii xumbaarsan qisadiisii xumbaarsan nacam ah, hadalka dambe iyo ziyaadadaas iyo wa ama xadiidu shucba falaysa fiihi ila dikru tasmiyati اlghulaam walam yadkur ilkalaam alarbac afarta kalaamna ma sheegin ah, hulaamkii markii laga hadlaayena eh, muxuu ahaa eh, eh, bixinina markii laga hadlaayena hulaam muuna sheegin lafd اlghulaam xadaثna mxamed bn axmed bn abi khalفin xadaثna ruux bn اlqasim xadaثna ibn jurayjin qala akhbarana abu zubayr mxamed bn muslim anahu samica wuxuu maqlay jaabir bn cabdillaahi radi allahu canهuma yaquul araada الnabiyu salى اllah alيh ali wasalam nabiga wuxuu doonay an yanhaa inuu reebo an yusama in loo bixiyo dadka biyacla wabibaraka wabiaflax wabiyasaar wabinaafic wabinaxwi dalika arrimahaasoo idil iyo wixii lamid ah yuu doonay haddaanan wax soo maray waa la nahiyey nahyiga marka taxriim maaha waa tanziih wa binaxwi dalika uma ra'aytu waxaan arkay sakata bacdu canaa asagoo ka aamusay falam yaqul shay waxba ma dhihin waa laga fiican yaha marka uma qubila rasuulullah nabiga calayh salaam baa la oofsaday walam yanha can dalika asagoo nahiyin uma araada cumaru cumar bnu khadaab baa wuxuu damcay an yanha can dalika inuu arrimahaas magacyahaas diido uma tarakahu asagana waa iska diiday waa iska tegey maadaamahu tarakahu rasuulu llah calayh salaam ah, marka waa laga fiican yahay baato baabu istixbaabi takhyiiri ismi alqabiix magaca xun oo foosho xun in la bedelo ilaa xasanin magac wanaagsan wa taqyiiri ismi bara bara gabadh haddii loo bixiyo in la bedelo magacaas ilaa zaynab loo bedelo wa juwayriya loo bedelo wanaxwihimaa magacyo kale bara innaga dee bare iyo la baxnaa laakiin wax kale ka wadnaa wax kale ka wadnaa baradan min albiri ayuu ka mid yahay ismun jaamicun likulli maa yuxmil lahu min aqwaal walafcaal biri tanna waxaa wey lakiin innaga qofka barta leh qala xadaana axmed bnu xambali wazuhayr bnu xarbi muxamed muhana wacubaydullahi bnu saciid wamuxamed bnu bashaar moxamed bnu bashaar qaluu xadaana yaxya bnu saciid can cubaydillahi akhbaranii naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam hayara isma caasiya gabadh caasiya magaceeda la dhihi jiray magaceed caasiya ayuu nabiga bedelay calayhi salam war magac fadxu tii caasiyad aheed ayay noqonaysaa haddii macnaha carabigaa caasiya waa qofka caaqa ah adeecin ama allah ama xuquuqdii kale ee waalidka oo kale aan gudanin ayib hayara isma caasiya waan arki doonnaa cumar baa dhalay gabadhaas wa qaala wuxuu yidhi anti jamiila jamiila lagu dhahaye caasiya ma tihid waa ka bedelay qaala axmed makaana akhbaranii can naafic ahbaranii ah, meesheedii can naafic yani riwaayatu axmed iyo zuhayr iyo maxamed muhana iyo cubaydullah ragga uu maxamed mesh ilaa shantaasaa soo warinaysa marka naafic la soo gaaray akhbaranii ayay wada yidhahdeen inta kale laakiin axmed asagu riwaayadiisa wuxuu yidhi can naaficin can naaficin diqada fiiri imaam muslim raximah ullah iyo xifdu quwati xifdihi quwatu xifdihi iyo maarata ilaalinta uu ilaalinaayo alfaada wixiyoo la ogyahay bacda qaarkood inay isku macno ay keeni karaan xadaana abu bakr bn abi shayba qaal xadaana xasan bn muusa xadaana xamaad bn salamata bn diinaar can cubaydillahi alcumari can naafic mawla bni cumara can ibni cumara cabdullahi bni cumar ana ibnatan gabadh licumar cumar uu dhalay kaanat yuqaalu laha caasiya magaceeda la dhihi jiray fasamaaha rasuulu llahi baa u bixiyey calayh salaatu wasalaam jamiila xadaanaa camru naaqid bn abi cumara walafdi licamr qaala xadaanaa sufyaan can moxamed bin cabdiraxmaan mawla ali dalxa can kurayb can ibni cabaasin qaal kaana juwayriyatu gabadhii juwayriya binti xaarifi alhibaaliya zawjatu rasuuli llahi sala allah aleh wasalam cafwan juwayriyata bint alxaarif almustalaqiya walmustalaq bint hilaaliya waa maymuna kaana juwayriya waxay ismaha barra la dhihi jiray marka nabiga u timid barra faxawala rasuulu baa wareejiyey oo bedelay sala allah alay wasalam ismaa magaceeda juweyriya u bixiyey wa kaana yakrah wuxuu nici jira an yuqaala in la yidhaahdo kharaja min cindi bara markii la nabiga wuxuu ka soo baxay barre gurigeedii tanuu yuu dhacayay bara barrigii iyo khayrkii xaggiis yuu ka soo baxay oo ka tegey markaa nabiga fa'liga xasanka waa jeclaan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii ka khilaafana waa diidi jiray wa fii xadiidi ibn abi cumar can kurayb qaala samictu ibnu cabaas qal xadana abubakr bn abi shayba wmaxamed bn muhana wmaxamed bn bashaar qaluu xadana moxamed bn jacfar xadana shucba can cataa bin abi maymuna samictu qaala wuxuu samictu abaa raafic baa maqlay abaa raafic asaa'iq yuxadiثu can abi hurayra ka warramaya xa waxadana cubaydullahi bn mucaadin qaal xadana abi mucaad mucaad alcambari miya mise mucaad bn hishaam adistiwaay xadana shacb bn xajaaj can caطaa bin abi maymunata can abi raaficin can abi hurayrata radi allahu canhu ana zaynaba gabadhii zaynabe ahed rabiibadda u ahayd nabiga alayh salaam ina abu salama ahayd abu salama umu salamana ay dhashay zaynab kaana ismaa bara dhihi jiray faqiila waxaa la yidhi tusakii nafsaha magaceedii bay bara la dhihi jiray faqiila tusakii nafsaha nafteedii taskiyeynaysa way is ammaanaysaa barray isku bixisay fasamaha rasuulu llah allah alay slam baa wuxuu u magacaabay zaynab uu ku magacaabay walafdu alxadiidi lihaulaai duuna ibni bashaar xadiidkan lafdigiisa waxaa iska leh raggaa kale ee la warinaya xadiidka ibnu bashaar ibnu bashaar laakiin riwaaya macno kale macnuhu ku raacay lafdigiisa waa kaduwaya wa qala ibn abi shay wuxuu yihi xadaana maxamed bn jacfar can shucba qaala xadaana isxaaq bn ibrahim qaala akhbarana ciisa bn yuunus ibn abi isxaaq isabiixi xa waxadaana abu kurayb maxamed bn lcala qala xadaana abu usama xamaad bn usamata qaala xadaana waliid bn kaiir qaala xadaana maxamed bn camr bn caطa qaala xadaatnii zaynab bintu umi salma zaynaba ay u warrantay umu salama gabadheedii rabiibatu rasuulilah nabiga calayh salaatu wasalaam xaaskiisa umu salama ayaa dhashay oo nabiga rabiibadiisii bay ahayd qaalat waxay tihi kaana ismi magacayga barra la dhihi jiray fasamaanii rasuulu llahi sala allah alay waslam baa ii bixiyey zaynab ii bixiyey qaalat wadakhalat calayhi zaynab bintu jaxsh zaynab bintu jaxshina nabiga way u soo gashay waa soo guursaday walxaal ismaha magaceedu barra barra la dhaho fasamaaha zaynab waa iyadana bixiyey labadaba barra zaynab xadana haashim bn qaasim qaal xadana leyt can yaziid bn abi xabiib can muxamed bn camr bn cada qaala samictu waxaa maqlay samaytu ibnatii waa ninka la maxamed bn camr samaytu ibnatii gabadhaydii waxaan u bixiyey bara faqaalat lii zaynab bintu abi salama waxay igu tiri ina rasuula allah nabiga calayhi salaam nahaa can dalika isla magaca waa reebay wasumiitu anaa dhihi jiray barata bara anaana igu magacaabi jiray faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi laa tusaku anfusakum naftiinna ha daahirina ha taskiyenina allahu aclamu ilaahay baa yaqaana biahli lbiri minkum midkiinna ehlu biriga ah ehlu khayrka ah ehlu daacada ilahay baa yaqaanee idinku ha iscalaymasaarina oo ha isbuunbuuninina oo ha is-ammaanina faqaaluu bima nusimiiha maxaan u bixinnaa qaal samuuha zaynab u bixiya zaynab baa loo bixiyey baaban wuxuu ku saabsan yahay taxriimu tasami in laysku bixiyo bimaliki alamlaak boqorada boqorkoodii wabimaliki alamlaak boqorada boqorkoodii in laysku bixiyo waa la xarimay leanna boqorrada boqorkooda waa ilaahi ilaahi subxaana wa tacaala marka magac ilahay sife ilahay baa yuu qofka ka qaatay meel fog buu isgaarsiiyey xadaana saciid bnu camr alashcafi وأحمد بن حنبل الشيباني وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد قال الأشعثي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayra radia allaahu canhu can nabiy sala allah aleh wasalam qaal hooyadii baa saxaabiyadeed aabihiisa maya can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal ina ahnaca ismin magac midka oogu xun ahnac manaa abshac wa aqbax alfaad badan imaan doonta akhyar yaa imaan doonta ina ahnac ismi magaca oogu xun cinda allah ilah agtiisa lagu necab yahay rajulun waa nin tasamaa isku magacaabay malik alamlaak inta wax mulkiisa ama boqorada oo boqorkoodii zaad ibn abi shayba fii riwaayati wuxuu ku ziyaadiyey laa maalika ila allahu caza wajal waxa allaala wax mulkiyo dhanka mulkiya ee maalikulmuluuga ah waa ilaahi subxaana wa tacaala qaala alashcafiyu qaala sufyaan mila shaahana shaah waxaa lamida malikulmuluug iyo malikulamlaak shaahana shaah baa lamida waa loqo oo farisiya wey shaahana shaah waxay ka dhigan tahay yada boqorada boqorkoodi wa qaala axmed binu xambal sa'altu abaa camar can akhnac akhnac maxaa la dhaha baan weydiiyey axmed binu xambal shaybaani oo carabi ah lafaada hariibkaa ayay mararka qaarkood carabtuhajaadkooda wanta ahnac maxaa la dhahaa faqaal awdac awdac magacyaha midka ugu wadiicsan ogu liita ee macnaha aan lahayn liita wey ah, in qofku isku bixiyo ahnac afdal mxuu ahaa malikulamlaad oo takabur baa ku jira cagsigiisoo wadiica ayaa markaa lagu magacaabay oo lagu caayay aqnacu alasmaa baa la yidhi xadana mxamed bn raafic qaal xadana cabdالrazaq abarna macmar can amaan bn munabih qala hada ma xadana abu hurayra can rasuuli اllahi salى اllah alيه ali wasalam fadakara xadiiثa minha waqala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam akyadu rajulin nin midka loogu cadho badan yahay cala allahi ilahi agtiisa ugu necab yahay yowma alqiyama maalinta qiyam waaqbahu ugu khabiifa ugu falxugu xun waakyadu loogu cadho badan yahay caleyh korkiisa mar labaad rajulun waa nin kaana yusamaa lagu magacaabi jiray malika alamlaaki boqorada boqorkoodi laa malika ila allah dhaxdaana leheno mariga ma jirto oo boqorada wax kasta loo tirin karo oo nihaayada sida cilmigaba wafooqa kulli dii cilmin caliim ilayhi yantahi lcilmu cilmiga xaggiisu ku dhammaada asaga subxaana wa tacaala inuu qofka yidhahdo garana ama ana u yidhahda la diidanya marka sidaasoo kale inuu boqortooyada iyo anaa waxoo dhan boqor u hayu dhaho tanaa la diidanya laa malika ila allah qiyaamahana taxadi baaba dhici doonaba yowma alqiyaama wax allaal wixii boqor ahaa ee adduunka soo maamulay oo dhan baa laiskugu keena qiyaamaha markaasaa taxadi cariga ah hadla maanta liman ilmulku lyowm mulkiga maanta yaa iska wax jawaabo markii la waayo ilahay asagaa jawaabaya subxaana lilaahi alwaaxid alqahaar axad hadli kara ma leh adilaa wixii kale waa dul dhammaaday wey kuwii gaalada ahaana hadda waa u dhammaatay kuwii kalena hadda waa la haystaa ambiyadii macsuumiinta ahaa mooyeene ka sulaymaana wa daawuuda calayhim asalaam ambiyana way ahaayeen boqorrana way ahaayeen muluugah kuwa ayaga waxaa weyaan waa ambiyo ilahay oo macsuumiina wey baabu istixbaabu taxniiki اlmawluud ilmaha la dhalay in loo dhamxalageeyo cinda wilaadatihi marka uu dhalanayo ama u dhasho xoogo dhamxalaga loo wax macaaniyo afka loo mariyo dad wanaagsan u maryaan wa xamlihi in loo qaado ilaa saalixin qof wanaagsanoo yuxanikuhu u dhamxalageeyo wa jawaazi tasmiyatihi yowma wilaadatihi isla maalinta uu dhashada in magac loo bixin karo tasmiyatu yowma saabixii soo aroortay laakiin maalinta uu dhashana waa loo magacdiri kara marka caqiiqada eh, loo walqalaayo ee maalinta toddobaada in magac loo bixiyo iyadan wa soo arartay sunnada laakiin maalintuu dhashana waa loo bixin kara iyadana dhibaato male walidalika carruurta markay isbitaalada ku dhashaan qofkii ishkaal buu isgelin karaa oo uu yidhaahdo caqiiqadii iyo walqalkii magac bixintii way dambaysaaye maxaan falaa dhakhaatiirtana waxay kaa rabaan ilmihii magacii inaad u sheegto oo kaar laguu qoro oo dhalashadiisa halkaa ka soo boodo marka waxba dhib maleh magac warkaaba ku tabaac gadaalla walqalkiisii howlihiisii isku hagaaji waistixbaabi tasmiyati bicabdillaah in cabdilaahi iyo waibraahiim iyo wasaa'ira asmaa alambiya calayhim asalaam magacyaha ambiyada laisku bixiyo inay fiican tahay qaala xadaana cabdullah cala bn xamaad xadaana xamaad bnu salamata can haabit albunani can anas bni malikin qaal dahabtu bicabdilaahi bn abi alxa cabdulaahi bn abi dalxaan la tegay ilmihii yaraa ee barakaysnaay ducadii nabiga ku dhacday alansaari ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan la aaday waa walaalkii isku hoyiyihiin xiina wulida markii la dhalay wa rasuulullah nabiga calayhi salaam waxaan u tegay fii cabaa'atin mara yar qaba khamiisana waan soo marray xalay yahnaw asagoo dhoobaaya baciiran lahu yahnaw isagoo daamir marinaaya baciiran neefgelo lahu asaga uu lahaa waxaan soo marray xalay tawasmigii iyo muxuu ahaa sumadii baan soo marray waana suntaagay geela qaarkii de wixii geela markii la galo ama xoolaha maalin waxaa jirtaa howlahooda iyo ka shaqayntooda midka maaragtay hadduu ay noqoto mid cidida ku dheer oo laga jaro hadduu noqdo mid muxuu ahaa cadhaysanoo la daaweeyo daamiru daawo la mariyo hadduu noqdo ku aan suntaneen oo hadda luqunta soo baxay oo u baahan in la sunto saaka arrimahaasoo dhan baa yaa la galaa fa qaala hal macaka tamrun timir ma haysaa wiil yar buu wadaa oo in loo taxniiqiyo yarba hadduu dhashay waa ilmo yaro bujuqa ayaa la wadaa dabeesha ka ilaaliya iyo banaanka loolama soo bixiy iyo wuu shaashoon iyo warka ma yaallo meeshan fursad waxaa la haystaa aan dib loo haysan doonin nabi maxamed alayh salaam la gaara hanoo dhamxalageeyooo hanoo candhuftiisii iyo timirtan iyo timirtanna haddee wuu ku dhadhansano hore usii socon candhuuf keligeed hadii loo waxaa laga yaaba inuu ka waxaysmi waayo marka timirtii iyo baa laiskugu reefaaqaya markaasuu muumuunsano caloosha gaari ilmihii mucaqaaba lala orday markaasuu wuxuu timir ma wadaa faqultu nacam haa xabalo timira wadnaa fanaawaltuhu waxaan u dhiibay tamaraatan xabalo timira faalqaahunna nabiga wuxuu ku tuuray fii fiihi afkiisa nabiga calayhi salaam isaga afkiisa sharafta badan falaakahunna nabiga wuu calaliyey laakahunna waxooga wuu calaliyey iyo rugay si timirtii cambuuftii ay isku mayaado uma faqara wuxuu nabigu furay fasabiy ilmihii yara afkiisibuu furay saa u kala qaaday famajahu fii fiihi afka ugu tufay fajacala asabiyu ilmihii wuxuu gudagalay yatalamaduhu inuu malafsanayo ilmo yaro dee wax maxaan buu dareemogtahay haba yaraadee dareenka waa qabaa wax macaana oo arki jirin oo aad u wanaagsanay barako u helay markaasuu mumuuti raaciyo carabkii faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi xubu lansaari tamr xubu lansaar ey maxbuubu lansaar ansaar waxaa la jeclaysiiyey attamru timir baa la jeclaysiiyey waayo kaftan baad moodaa inay ku jirto meesha ilmahan hadda dhashay oon weli aan gaarin idraag iyo wax la kala jeclaaday iyo marka waa kula kaftamayaan kaftankii nabiga alay sl wana run haddee ansaar timirta way jeclaayeen wa samaahu cabdallah cabdalahi buu marka nabiga ku magacaabay markiiba hadduu dhashay ogow markiiba magac buu bixiyey hada huwa shaahid qala xadaana abubakr bin abi shayb xadaana yaziid bn haaruun akhbarana ibn cawn cabdulahi bn cawn min ardaban can ibni siriin maxamed bn siriin almasri eh, albasri dheh can anas bni malikin radi allahu canhu qaal kaana ibnu wiil baa jiray liabi dalxa uu dhalo cabdullahi la dhihi jira waa xanuunsana ibnun cafwan kii dhintay way saqiiray kaana ibnu wiil li abi dalxa uu dhalay zayd bnu sahl radia allaahu canhu oo anas bnu maalik adeerkii hooyadii buu qabaye yashtakii waa xanuunsanaa ilmo yar buu ahaa fa kharaja abu dalxa baxay intuu maqnaa yaafaqu bidasabiyu ilmihii yaraa la oofsaday oo uu geeriyoodoo dhintay saqiiray falamaa rajaca abu dalxa markuu soo noqday qaala wuxuu yidhi maa facala ibnii waalid waxaa ku taagana dee ilmihiisi iyo ilmihii muxuu sameeyey ka warrama yahay qaalad umu sulaym waxay tihi huwa asagu askanu waa ka degan yahay mima kaana sida uu ahaa runta fiiri iyo sarbeebka iyo tacriidka marka waxaa la yidhi almacaariid manduuxa can ilkadib sarbeebka wuxuu kaa leexin beenta been qayaxan inaad sheegto waxaa ka fiican markaad rabto inaad xoogow aad qofkan si wax u fahansiiso beenta la iska ilaaliso inaad sarbeeb la imaato marka waxay tihi wiilka hadduu ka degan yahay markii hore haddaay ilmo lagu taagan yahay oo iihda ku haya oo xanuunsan soomuun ahayn hadda hadda nafteeda ka baxdayoo naftaadbay ka baxday saqiir geeriyooday sukuun iyo xasilooni iyo deganaan weeyaanoo xanuunmahaya wey waa runteed asagase muxuu u fahmay leebkii baa laga siibay waa roon hadda waaba hurdaa sidiinu u fahmay huwa askaru bima kaan faqarabat ilayhi alcashaa cashadiiba horta usoo dhawaysay dhowaysay fatacashaa cashee uma asaaba minha ayadiibuu asiibay oo jimaacada ku dhacay haddii isku hagaajisay casho fiicanna siisay falamaa faraqa markuu bogay qaalad waxay tidhi waaru sabiya ilmahana la xabaalo saqiir baa noo yaala geeriyooday mayd baa noo yaala maydkan u istaago ha la xabaalay tiri deganaanta iyo culayska fiiri gabadha iyo waqaarkeeda radi allahu canha wa ardaaha iyo siday nafteedii ay u dabdisay u xabistay u xanibtay u reebtay laa shaka inay hooyo tahay xanuunkii hooyanimana ay oga daran tahay aabbaha markaa maca daalika sabir bay qaadatay maraaxil buu leeyahay mar buuba keenaaba inuu qofku qadarkii ilaahay kuba farxaba ayay maraatibta markay ka hadlayaan waaru sabiya ilmahan xabaala weliba mararka qaar riwaayada qaar waxay ku daraysaa inay xogow muqadimo oo waane ah ay u marisay oy tidhi haddii ay qolo ku ergisiiyaan ay ku caarisiiyaan alaab caariyadoodii deena ay qaataan oo ay nasiib ku dhahaan ma ka reeban laheed maya kama reebteen ilmahan ilaahay baa na siiyey allihiina siiye aan haddana qaatay hadda ogow saas ku sabir bay tiri ah. falamaa asbaxa markuu waagi barya abu dalxa ataa rasuula allah nabiga calayh salaam buu u yimid fa akhbarahu waa u warramay sidana xalay ay qabsatay ilmiho mayda iyo anigii arrimahaas faqaala wuxuu yidhi acarastum leyla xalay ma aroosteen waa sarbeeb can iljimac kinaaya can iljimac xalay jimaac ma dhacay qaala nacam buu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi allahuma baarik lahuma ilah u barakee ilah u barakee mar kadib baa ku dhacday fawalada ulaama wiil bay dhashay faqaala li abu dalxa wuxuu ugu yidhi ixmiluu xumbaar umu sulaamna way ku tiri waa lasu raacay reerkii xataa taatiya bihi nabiya ilaa nabiga alai slam uga geyso faataa bihi nabiya nabiga alai salam buu u keenay wabacaat macahu waxay soo raacisay umu sulaym bitamaraat xabada timira faakhada adahu nabiyu nabiga alai salam baa timirihii qaaday faqaal amacahu shay faahadahu nabiyu ayaa ilmihii ka qaaday qabsaday faqaala wuxuu yidhi amacahu shay wax ma wadaan macaan iyo timir iyo qaaluu nacam tamaraat xabaro timiraan wadnaa faahadahaa tamaraadkii waxaa qaaday annabiyu nabiga calayh salaam famadaqahaa walaakahaa intuu carabka afka geliyey ayuu maarata calaliyo jilciyey uma akhadahaa min fiihi afkiisa intuu ka qaaday yuu fajacalahaa fii fi sabiy ilmihi yaraa afkiisa ku dhibciyo ku tufay uma xannaka weliba timirtii wixii dhacaana mooy timirtii ayuu dhamxariga ugu dhajiyey su usii muudmuudsado wasamaahu cabdallah cabdullahina waa u bixiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawaaducu rasuulillaah ilmo yar oo la dhalin oo mujiqa oo inti lagu keena aad qaadayso cambirta waxaynays arrimahaas o dhan waxay tusaysaa raxmadda nabiga iyo tawaaduciisa xadana mxamed bn bashaar bin dar xadana xamaad bn mascud xadana ibn cawn cabdulahi can muxamed bn sirin can anas bn malik bhada qisa naxu xadiii yaziid yaziid baa mutaabicinaya qala xadana abubakr bn abi shayba wcabdulahi bn baraad alashcariy wabu quraybin qaaluu xadana abu usama can buray can abi burdata can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaal wulida lii hulaamun wiil baa la ii dhalay basagriya faataytu bihi nabiya waxay ahayd arrin macruuf ahoo mashhuur ahoo caan ahoo lawada yaqaano ilma hadduu dhasho nabi maxamed in lala aado calayhi salaatu wasalaam way barakaysan jire carruurtana loo rajaynaya barakaya khayr waxaa intaa raacsaneed in nabiga ay aroor walbaba biyo u geysan jireen biyaa loo geynaya markaasaa nabiga noo geli gacanta gacanta nabiga alai slam taxliilsha ugu fiican wey ah, xataa qabow dharan u dhacayo madiine marka ay xilliga qabowa joogto qabowgeeda waa qabow aad iyo aad u daran maca dalika nabiga wuu ka yeeri jiray qaala wulida lii faataytu bihi nabiya nabiga calayh salaam baan oola imaaday fasamaahu ibraahiim buu u bixiyey waxannakahu bitamrati mirna waa ugu dhab xalageeyey waka bismi alambiyaa ibraahiim ayuu bixiyey asagaba rasuulka wiilkiisii waa kii dhihi jiray wulida libaarixa ibraahiim fasamaytuhu bismi abi ibraahiim eh, eh, wulida lii albaarixa qulaam fasamaytuhu bismi abi ibraahiim wiil baa xala laga dhalayoo aabbahii ibraahiim ila nabi ibrahim ku abtirsadaa nabiga alayh salaam magaciisaanu bixiyey qala xadaana xakam bnu muusa abu saalixin qala xadaana shucayb can ibni isxaaqin akhbaranii hishaam bn curwata xadaanii curwa bnu zubayr wfaatima bint lmundir bnu zubayr anahuma qaala waxay yidhaahdeen kharajat asmaau bintu abi bakrin ayaa baxday xiina haajarad markii hijrootay hijradii maka laga cararaayey saxaabadu ay diintooda la cararayeen waxaa ka mid ah asma bint abubakar baa hijrootay wahiya xubla iyadoo uur ah bicabdilaahi bini zubayr uur la'ah cabdillahi binu zubayr bay xaamilo la tahay weliba mutim sida noo imaan doonta shinkeedii waa dhammaaday wax u haray ma leh habeenkalooma harin baydahabeen kale oma harin marka iyadoo oo shinkeedii dhammaaday yay waxay tihi maka yaan ka hajira madiinan u hajirayaan marka yani quwada iimaanka wuxuu keenaa quwa jismi ah badanka iyo xoog inuu qofku lahaado xayawiye nashaad hadduu iimaankiisa xoog leeyahay wax walbaba waa waa taxamulaya waa jiiraya gabarh marka shankeeda dhammaaday afar boqoloo kilomitr haddana rabto inay socoto madiina munawara faqadimat quba meesha quba la yidhahdee gashay madiine haddii lagu sii dhowaaday xaafad ka sokaysa oo quba la yidhaahdo masjidu quba uu ku yaalay banu camar binu cawf niman dhihi jira qaraabatu rasuul ay deganaayeen halkii bay ku baxday faqadimat quba ayay gashay fanufisat bicabdilaahi biquba quba markay maraysa madiine ay saa u gashayba wiilka cabdulaahi bay dhashay ilahay si u badbaadiyey fiiri intii kaleo dhan way socotay magaaladii hadday gashayba waa ku ala qabtay uma kharajat way baxday xiina goor dadka dad waxay ahaayeen ilaahay uu cinaayatullah ayay lahaayeen cinaayatullahi subxana wa tacaala gabadhii kale iyadoona ma garanaysa ka imaatay qaswiga duulaanka iyadoo xaamilo ah oo dhihi jirtay eh, inaan nabiga la galo markuu madiino gala aan la socdaan jeclahay ilaahayow umusulaym samahayn umusulaym fool baa haysay magaaladii weri gari madiina dadka nabiga la socday magaalada galaya ee qaswa ka imaaday inay la socotayna rabtaayee mashxaradda iyo soo dhowaynta iyo dalacalbadrida inay dhinaceeda damaashaadka ka qayb gashay rabtaa marka halkan abuu dalxo oo fooshidaa ku qabatay bal halkan fadhiisan yidhi ayay ilaahay barida tiri ilaahayow waad ogtahay inaan nabiga aan jecelahay inaan la galo magaalada madiina markuu galaba ilaahayow foosha iga markaasa foosha ilahay ka qaaday laakiin magaalada tagtayna way ku soo noqotay foshi way dhashay marka gabadhan qubay ku dhalatay uma kharajad ay ku dhashay ilmaha uma kharajad way baxday xiina nufisat markay saa u dhashayba ilaa rasuulilaahi nabiga calayh salaam bay aaday sala allah aleh wasalam liyuxamikahu inuu ilmaheedan u taxniikiyo nabigoo dham xaliga timir iyo candhuuftii nabiga barakaysneed ay u gaadho fa akhadahu rasuulu ullah sala wasalam minha gabadhi buu ka qaaday ayadii umusheed wax laga qaadayo iyada umusheed ah ka badbadis baa iska heri jira dhihaysaa marka inkastoo xanuun jiro laakiin haweenkeenna waad aragtay haddii xaaladooda xaaladooda waad aragtay iyo xoogow buunbuunina ku jirta ah, nafta in laisgeliyaa ka maqan iyo xoogow in laistahbiibo tana ka maqan soo saama ya shan bilood markay maraysaba ciddaanada waan aadi bay bilaabi shan bilood oy rabtaa inay intaasoo dhan joogto afar bilood joogto kadib ay dhasho umushibaa haddana qaadanaysaa laba bilood iyo hodhodho yaa allah yaa ummati bay kugu soo noqonaysaa iyo baryootan soo waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa in laga qaaday qofka uu iska qaaday tahbiibkii tahbiibku iska qaaday tahbiibku iska qaado qofku inuu isyar nooleeyo oo uu nashaad muujiyo maarata istahbiibo waxaan jirin uunan raadsanin oo aanu saadsanin ayaa fiican gabadhan hadday dhashayba xanuunkan iyo waxaan ooma taallo ilmaheedan ayay rartaa inay ma'aal iyo mustaqbal u samayso oo barakadii nabiga ku dhacdo fawadacahu nabigu wuxuu dejiyey fii xajrihi dhabtiisiibuu ilmihii yaraasaa u dhigay uma daca bitamra timir ii keena buu yidhi haddaa madiina lasoo galay muhaajiriin wey haddaa la soo galay meesha timir bal raadiya dadkii muhaajiriinta laga dhexreeday laga qaala qaalad caaisha waxay tihi famakatnaa saaca saacad baan joognoo nageen naltamisuha aan raarraadinayna xabad timira qabla an najida intaana helin xabad timiraaan dadkii raadinayna magaalada waa magaalada madiina timirta badneed lakiin waa dad qurabaa oo muhaajiriina oo hadda soo galay timirtii baan raadinay markaasaan beena hellay famadaqahaa nabiga calaliyey uma basaqaha waa ku tubay riirihii ilmihii yara afkiisa faina wala shayin wixii ugu horreeyey oo dakhala gala badnahu calooshiisa la riiqu rasuuliillaah candhuftii nabiga calayh salaam bay ahayd waxay loo jeeday taasay ahayd maaha timirta timirtu waxaa weeyaan soo ma arkin daawada qaar iyo sharoobada iyo in la macaaneeyo ujeeddada macaanka waxaa loo jeeda waa daawada laakiin in lagu laqaa la rabaa marka waxaa weye timirta waa sidaasa laga rabay marka riiqu rasuulillahi way xaq maqsuudka ah ee la sheegaayo uma qaala asma waxay tihi uma masaxahu nabiga calah salaam madaxuusaa ugu taabtay wasalla calayhi waa u duceeyey wasamaahu cabdulahi buu u bixiyey sala allah alay wasalam raggan rag qiimo badan wey nabiga calah salaam waa dadkii soo bixi lahaa wey berri cabdulahi binu zubayr hadda waad garanaysaa meesha uu gaadhay iyo mansabadiisii iyo martabadiisii iyo dadaalkiisii diinta uu ku bixin jiray uma ja'a waa yimid waa dambe wa huwa ibnu sabci siniin asagoo toddobajirah aw amaanin sideed jirah iyuu nabigu u yimid waa socda liyubaayica rasuul allah in nabiga calayi salaam uu heshiis iyo ballan la galo beeco difaaca diinta iyo halganka islaamka inuu qaybka noqonayo ciidanka ku darmanayo ayuu muhaajir ayuu bayca nabiga la geli rabaa wa amarahu bidalika waxaa arrinkaa amray oo ku hanuuniyey oo nabiga wiilka yar u sheegay azubayru aabbihi zubayr ay orod u taga nabiga oo oh, bayca la gal fatabasama rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa muusuuday xiina ra'aahu markuu arkay muqbilan ilayhi wiilka cabdullaahi ahaa oo socda oo dhallinyaro oo toddoba jir ah oo ku soo socda nabigaa muusooday calayhi salaam maalintaa iyo maanta kala duwana uma baacayacahu waa la baayacooday oo waa u duceey qala xaddaana abu kuray mxamed bn اlcalى xadaana abu sama can xishaam can abihi curwa bn zubayr can asma binti abubakr anaha xamalat waxay urowday la noqotay bicabdilahi bn zubayr bay urowday bimakata maka ayayna ku urowday qaalat fakharajtu waan baxay makaan ka baxay wa ana mutimun anoo dhammaystirtay bilahaygii ashhurkii iyo bilihii haalibka lagu dhali jiray anoo ii dhammaaday oo shinkaygi dhammaaday yaan waan haajiri faataytu almadiina magaalada madiinaan imaaday fanazltu biquba ayaan ku degay fawaladtuhu waxaan ku dhalay wiilkeegii biquba uma ataytu rasuul allah nabi calayh salaam baan oola imaaday fawadacah ilmihii yaraa nabigu wuxuu dejiyey fii xadin dhabtiisa uma dacaa bitamratin xabad timira beelkeena famadaqahaa nabigu waa calaliyey uma tafala wuxuu ku tubay fiihi ilmihi afkiisa fakaana wuxuu noqday awala shay wuxuu ugu horreeyey dakhala gala jawfahu riiqu rasuulillahi nabiga candhuuftii sala allah aleh wasalam uma xannakahu bitamra timirta ayadaheed ayuu ku dhamxaliga dhamxaliga ugu dhejiyey si usii muumuusado uma dacaa lahu waa u duceeye wabaraka calayhi waana barakeeyey rasuulka taabashadiisa ducada intaba barakowey wa kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bnu zubayr awala mawluudin ilma la dhala midka ugu horreeyeyoo wulida fi lislaam islaamka lagu dhalo kii ugu horreeyey buu ahaa laabudda min taqyiid in la qaydo wey awal mawluudin min almuhaajiriina wulida fi lmadiina anaa ku qaydo wey awalu mawluudin min almuhaajiriina wulida fi lmadiina fi lislaam yani intu islaamka uu soo galay ama awalu mawluudin min alansaar annucmaan binu bashiir ayuu ahaa nucmaan binu bashiir qala xadana abubakr bin abi shayb xadana khaalid bn mkhldi can caliy bn musir can hishaa bn curwata can abiih can asma bint abi bakr anaha haajarad ila rasuuli illah nabiga xaggiisa u hijrootay madiina munawara wahiya xibla iyadoo uur laha bicabdillahi bni zubayr fadakara waxau xadiid abi usaama xadana abubakr bin abi shayb qala xadana cabdulahi cabdullahi bnu numayr qaala xadaana hishaam yani ibnu curwata can abi can caaisha radi allahu canha ana rasuula allah nabiga calayhi salaam kaana wuxuu yuutaa bisibyaan carruurta yadeed baa loo keeni jiray fayubariku calayhim waa u barakayn jiray wayuxanikum waa u dhamxalagayn jiray kuwa markaa dhashay xadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu khaalid bin axmed salaama binu xayaan can hishaam bni curwata can abihi curwa bni zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat ji'na bicabdillahi bni zubayr baan la imaanay ila nabiy nabiga alai salam baan u keennay hooyadii baaba waday yuxanikuhu inuu u dhamxalageeyo fadalabnaa tamra xabadimiraah oo keena la yidhi yaan raaraadinay facaza calaynaa waaba nugu adkaatay dalab waa raadinteedii raadinteedii baa nugu adkaatay muddaan raadinayni xadaana maxamed binu sahl atamiimi abubakr bnu isxaaq qaala xadaana ibn abi maryam xadaana moxamed huwa bn mudarif abu qasaan xadaana abu xaazim salama bnu dinaar can sahl bni sacd bni saacidi abulcabaasi qaal utiya bilmundir ibn abi usayd waxaa la keenay wiil yar oo la yidhahdo almundir ibnu abi usayd ilaa rasuulilahi baa loo keenay sala allah aleh wasalam xiina wulida markii la dhalo u dhashay fawadacahu nabiyu nabiga alay salaam calaa fakiirihi bawdadiisu saaray inta la dhabxarageynaya idinka haysta ma dhahayo nabiga calayh salaam haysta oo idinkoo dhabta ku haya sida dhakhtarka uu yeeloo kale idinkoo haya isagaa dhabta saaran rasuulka calayh salaam fawadacahu nabiyu sal slam calaa fakiirihi wa abu usayd jaalisu waa fadhiya nabiga alay salam u ag fadhiya abu usaydka wiilka yarka dhalay ilmaha yar dhalay nabigana dhabta ku haya falahiya nabiyu sal slam nabigaa mashquulay lahiya annabiyu nabigaa mashquulay sala allah alay wasalam bishayin waxbuu ku mashquula beenaya dee hortiisa ahaa wax hortiisaabuu nabiga ku yar mashquulay ilmihii dabta u saaraa uu yar illoobay inuu taxniigii howlihiisii markuu bogay kadib uu u dhiibay reerkii marka mashquulkaa kale ayuu yar galay ilmihina dhabta u saaran yahay fa amara abuu usayd abu usaydkii wiilka dhalay yaa wuxuu amray bibnihi wiilkiisii in la qaado ilmaha nabiga ka qaada oo ka soo qaada faxtumila min calaa faqidii rasuuli illah bowdidii nabiga alay salam baa laga xunbaanoo laga qaaday fa aqbaluuh faaqlabuuhu way gediyeen ciddii bay geeyeen ilmihii yaraa faistafaaqa rasuuluullah sala allah alay slam intabah nabiga calayh salaam baa soo miyirsaday soo baraarugay faqaala ayna sabiyu aw ilmihii yara dabta ii saararaa faqaala abu sayd baa wuxuu yidhi aqlabnaahu waan gedinnay waan qaadnay yaa rasuul allah faqaala masmuhu magaciis qaala fulaan baa la dhahaa yaa rasuul allah magacuuna jeclaanay nabiga ayay sheegeen qaala wuxuu yidhi laa maya magacaas maya walaakin ismuhu almundir almundir baa la dhahaa magaciis Ah, mundir daaci digah oo dadkaad u sheega fasamaahu yowmaidin mundir maalintaasaa loo bixiyey mundir marka nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ugu dhex jiray fiiri magacyaha ka bedel kan magac u hagaaji kan magac u bixi kan u taxniiki kan booqo rasuulka calayhi salaatu wasalaam boqor meel iska fadhiyo oo la booqdo la ziyaarta ma sala allah alay ali wasalam mujtamacaaso dhan buu ku dhex jiraa oo islaaxinayaa tarbiyadoodii akhlaaqiyaadkoodii iyo dhanba ayuu saa nabiga ugu dhex jiraa salawaatu ullahi wasalaamuh calayh fahuwa alqudwa wahuwa alimaam calayhi salaatu wasalaam waa dayashadii iyo hogaankii ugu wanaagsanaaye koonkan soo maray waana imaamka lagu daydo midka ugu wanaagsan imaam ala'ima sala allah alيh ali wasalam xadaana aburabiic sulayman bnu daawuud alcataki xadaana cabdulwaarif qala xadaana abu tayax yaziid bnu xumayd xadaana anas bnu malikin xaw xadaana shaybaan bnu faruuqa walafdula qala xadaana cabdulwaarif ibn cabdisamed can abi tayax yaziid bnu xumaydin can anas bni malikin qaal kana rasuulu اllahi sala allah alيh ali wasalam wuxuu ahaa axsana الnaasi khuluqa warkii o dhan ba waa la soo arooriyey dadka ka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa nabiga calayh salaam wa kaana lii akhun min akhlaaqi waxaa ka mida xataa carruurta yar inuu iska weynaysiinin oo ku dhex jiri jiray la mudaacaboon jiray la kaftami jiray wa kaana lii akhun walaal baan lahaa yuqaalu lahu abu cumayr magaciisa kunyadiisa la dhihi jira isagoon dhalanin isagoon ilmo dhalin isagoon ilmo dhalin ayaa kunyo loo sii bixiyey abu cumayr baa wiil yar buu ahaa anasay walaala qaala wuxuu yidhi axsibu waxaan u malayn qaala inuu yidhi kaana fatiiman buu ahaa ilmo markaa naaska nuugay oo naaska maarata ka guray buu ahaa socdoo yaroo carruurta yaryaro socodka baradka qaala fakaana idaa ja'a rasuulullah nabiga alai slam markuu imaado reerkan ree abu dalxi umu suleymi markuu imaado oo fa ra'aahu ilmihii yaraaye abu cumayra nabiga u arko wuxuu dhihi jiray qaala wuxuu dhihi jiray abaa cumayr abaa cumayr ee abaa cumayr abaa cumayrow maa facala nughayr muxuu sameeyey shimbirkaadii qaala fakaana yalcabu bii waa ku ciyaari jiray shimir yara uu ku ciyaaro oo ayuu ahaa waa ka dhintay shimirkii baa ka dhintay waa isyar xumeeyey cunugii yaraa nabiga oo tacsiyeynayaao xoogo wuxuu rabaa inuu la yar kaftamo oo mooraalkiisa kiciyo yaa abaa cumayr maa facala nuqayr muxuu sameeyey abaa cumayrow nuqayr muxuu sameeyey ah, xadiidka asaga ah ayaa qaarkood waxay dhaheen fii saxiixikum waxaa ku sugan xadiid aan faa'iido lahayn ilma yaroo laba jir ah in hadda nabigiina uu la hadlo maaratay yaabaa cumeer maa facala nuqeyr wati waxaas maxay tahay bay dheheen ah, alimaam shaafici ayay kuwa weydiiyeen marka xadiid aan faa'iida lahayn markaasu wuxuu muxuu yahay xadiidka faa'idada lahayn xadiidkan uu yiri markaasuu wuxuu yidhi intaas oo faa'iido ayaa xadiidka laga faa'idaystay soo ma garanaysaan asxaabu albukhaari aw asxaabu saxiix bukhaari sooma joogaan raggii bukhaariga ku taxnaa ya waxaa soo aruuriyey oo soo baxiyey oo inii soo jamciyey alakh axmed soo mayn ya ma ilowdeen fawaaiddaasoo dhan inuu soo aruuriyey soo saamayn ya ya shee axmed saamayn ayib fawaaidda ninkii raba ha u noqdo asalkii ma haysaa shee axmed nusqadii ma haysaa ya waagii waxaad dhigtay soomahayn banaanay ya zaylamiya u doonta in la helo ma laga yaabaaye waa fawaaid laa tatasahalu ha fududaysanin cajiska iyo agajiidka iska dhaafa waxaa laga yaaba qof biri taga oo soo qata in la waayo soo saama hay mustamaciyi alkiraam allah ina barakeeyo agu kor isku qaada fawaa'idda fawaa'id alxadiiثiya sheekha anagii sheekh cabdilmuxsin cabaad wuxuu qoray kitaab uu ku magacaabay alfawaa'id almuntaqaah min fatxi اlbaari wagayrihi min alkutub ya ayaa loo baahan yahay iyo wixii marka culimmadu ay sheegeen ayib aan toban ka sheegno si sac ah. toban ka sheega toban faa'iidoo laga qaatay xadiidka iyo abaa cumayr maa facala nuhayr ya in caruurta yarkaa laga farxiyo oo laga mudaacabeeyo oo laga qusliyo kada haye ya kay tawaadu ciisa calayhi salaam iyo kibir si oga foga nacam laba ya ilmahan weli aan qof aan weli ilma baa loo dhalinba hebel aabihii in la dhihi karo kunya loo bixin karo nacam saddex baan haynaa fadal ya in he in xasan madr inuu cumrigiisa gaaban yahay ayaa laga qaatay halka marka taskiirka miya ya halkaas kala soo baxday xoogow diqa ku sugan waa dhintay soo saqiir uu saqiiray a daqiiq wey haya in taxsiyadu ay bannaan tahay iyo qof wax kastaba ha soo gaareen in loo taxsiyeeyo an lix ya ilmaha yaryar inay xayawaanka ku ciyaarayaan hadduu xayawaanka dhibaato ka soo gaaraynin waa laga qaataa waxyaalo ciyaar ciyaaray oo eh, lucbaad oo carruurta ku ciyaaraan haddii ana tasawur malaha lahaatee inay waxba dhibaato ayan lahayn ayib qaar baa saas ah jawaas kaftanka inuu isagana bannaan yahay wixii aan markaas ahayn dhibaato keenin nacam saddexdaa hadhe waa la sheegay ya dhiirigelina xaggee ka keentay ilmahan in laga farxinayo soo maha yaa kale taskiir amaa taskiirka inuunan keenin mar walbaba تحقير taskiirka marka qofka musaqar taskiiryo ma keeno wuxuu keenaa marka qaarkood ixtiraam buu keenaa iyo raxmad iyo waxbuu keenaa shifqa taa waa la yidhi xabee jirta ilmahan muxuu haystay wuxuu haystay muxuu ahaa wuxuu haystay muxuu aha shimbir soomaheen haye shimbirkana meeshuu ku haysta wa xaggee soo madiine maaha madiine ma lagu ugaadhan karaa dhexdeeda maya saydulxaram eh, ma banaana laakiin haddii laga keeno berriga aha inay banaan tahay yaa laga qaatay berriga haddii laga keeno masala culamada ka hadasho weeyaan hamsiina faa'ida ayaa la qoray aye fogaada meeshuu ninkaa jooga aye waaya ziyaarat nabiy sala allah alay wasalam kaana yazuur wayacuud kii uu booqan jiray sala allah alay wasalam halkaa nin baa fadhiya cabdullahi miya cabdullahi ciisa haddana indhahayga ayna duqoobin ya soo dhiib soo dhiib sidii culimadii hore usoo dhiibi jirta ah, waxaa dhihi jiray waa nin kale eh? haye cabdikhaalq ba cabdikhaalq ah, haye sajcigu waa banaaya maa lam yakun yaa sheegi kara laba shay haddayna ku jirin hadduu takaluf ku jirin ta xaq haddaana lagu radinayn wallah aclam sala allah wasalam ala nabina maxamed